بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد saynu u ballansanayn haa waxaynu ka hadli doonaa iyo habeenno dambe waxiga haddii alla yidhaah shiicadu waxay diin ahaan u rumaysan tahay markaynu marno waxaan rajaynayaa inay ka jawaabi doonaan waxaynu ka hadlaynay su-aalo badan oo ka bilaabanaya shiicadu maxay tahay ma muslim baa magaala haddii ayna soo gaadho oo aynagu fido maxaa laga filayaa iyo su-aalo badan oo lamid ah waxaan rabaa inaan ka cudur daarto sidii laba kun iyo lixdii kuma wada celin karo laba kun iyo lixdii dagaal sidii markii warbaahintu ay u dhigaysay israa'iil ama yuhuudda iyo xisbullaahi ka dhexeey oo lubnaan ka dhacay markii ay gebagabadiisii la gaadhay baa runtii dadkii dabcan dee muslimiintu nacay yuhuudda nacab yihiin iyo ninkii la dagaalamoo la yskaba jeclaado yaan isla asiri waktigaas alelahi aad baa loogu baahan yahay in laga hadlo waxaan filayaa sagaal fadhi oo midka ugu yari saacad iyo baryahay bay ahaayeen taariikh iyo caqiide iyo diin iyo halkay joogaan iyo magacyadooda iyo waxay ku kala duwan yihiin iyo kuwa halkan nala joogay intabaan kaga hadlay haddii soomaaliya iyo soomaaliya la yidhaahdana taariikhdooda iyo meelaha ilaa hadda astaamaha hadhaagoodii ee lagu garan karo iyo xilliyada ayna soo gaareenba wakhtigaasaan aada uga hadlay oo waxaan filayaa intii hadalkii kuma wada noqon karo laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo si aan aada u faahfaahsanayn waxay diin ahaan u rumaysan yihiin baa iigu muhiimsan inaan ka hadlo inta kale dunidu loolanka siyaasadeedna waa iska jiraa magac kastooo la wato diinoodoo gaal iyo muslim magacyo kala duwanoo la wataba dee qowmiyad kastaba inay dunida awood ku yeelato talada maamulka dunida wax ku yeelato dunida khayraadkeeda la qaybsanaya ay tuubadeeda gashato dee duni weliba waa iska rabtaa qowmiyad kastana waa iska jecesha ninba tartanka iyo loolanka halkay tabari gaadhsiisaba waxyaabahan ka hadli doono qaybo badan oo mida si gaar ah inay khaldan tahay baan caddaynaya inaan u idhaahda ma uma baahna oo waxaa jira waxyaabo sheegitaankoodu kaaga filan yahay qaladkiisa waxaan in laguu sheego oo laguu xaqiijiyo saas darteed waxaa ugu badan in qaybaha badan xoogga saari doono oo caqiidadooda inay saa qabaan inaan xaqiijiyo ma cuskan doono culimmada sunnada iyo muslimiintan kale waxay ka qoreen ma cuskan doono waxaan cuskan ka soo guurin doonaa kutubtii iyagu ay qoreen iyaguna daabaceen haddana ninkii rabana netka uu ka helayo in badan oo ka mid ah iyagoo b d f uu ka helayo haddaad gogol garaysaan in badanna maktabaadka taalla oo dunida caalamka carabi carabta lagu gado dabcan waddankan kenyan joognay dee meel kutubtooda lagu gada maanan arag qofku markii waxaasaa lagaa sheegay la yidhaahdo kow waxa ugu horeeya la doonaya dadku inay hubiyaan waxani ma jiraa qofkani inuu waxaa qabo sidaa inuu yidhi iyo maxaa caddaynayay ka bilaabataa markii la caddeeyo oo la xaqiijiyo yaa wixii ka dambeeya loo gudbaa saas darteed siyaasad iyo taariikh iyo waxaad u badan iskuma sii lugoyn doono waayo qofkan meel buu seexday meel buu ka soo toosay waabuu afgembi isku dayey buu ka fashilmay meel buu ku guulaystay maamul buu qabtay waxa asaasiga ah in raba inaan ka hadla waxaas maaha meel hebleys joogaan meel hebleys dawlad ku leeyihiin ma aha waxa asaasigaan doonaya inaan ka hadlo waxa asaasigaan doonaya maxay caqiide iyo diin ahaan rumaysan yihiin way halkaa way halka ugu muhiimsan oo laga yaabaa saddex yaraha gaabi yaraha gaabi aad buu dheeraada saddex ilaa afar fadhi ila gaadhaan laga yaabaa marka caawiya habeen dambe insha allahu tacaala haddana waxaa qabadeen ugu iman iyo isbuuca dambe khamiista iyo jumcada waan ka hadli doonaa waxyaabahan ka hadli doonaa waxaa ka mid a waxay ka rumaysan yihiin ilaahay inuu wax walba og yahay iyo in kale maxay ka rumaysan yihiin waxaa kaloon ka hadli doonaa waxay ka yidhaahdeen dadka run ha loo sheegto ama been ha loo sheego run iyo beenka ilaahay lagu caabudaa waxaan ka hadli doonaa aakhare ka hor xilli ka horeysa oo dadka lasoo nooleeyo la xisaabaa jira se iyagu yidhaahdeen waxaan ka hadli doonaa qur-aankan kitaabka ilaahay ma yahay se iyagu qabaan maxay ka yidhaahdeen iyagu maxay ka dhaheen saxaabadii nebi maxamed ma gaalay ahayn mise muslim bay ahaayeen oy abubakar iyo cumar ugu horeeyaan iyo cuhmaan waxay ka yidhaahdeen naxwaan ka dhihi doonaa aimada aalubeytka ma aadamaa mise waa ilaahyo ma ilaahiyaa mise waa aadam iyadana waxbaan ka dhihi doonaa inaha qaybo ay ka mid yihiin dembiga aynu samayno iyo dembiga shiicadu samayso aakhare ayaa loo qabsanayaa salaadan tukanaynase se ajirkeeda minaga iskale mise iyagaa iskaleh iyadana waxay ka dheheen baan wax ka dhihi doonaa wax badan oo ka mida ah intaan hadlayo kitaabkay ku sheegeen iyo juska iyo safxadda iyo madbacadda iyo taariikhdeeda wixii aan hela waan sheegayaa insha allahu tacaala abcan fikraddan bilowgeedu maalin keliya ma curan asaaska xeerar badan bay soo martay asaaska mabaadiida caqadiga ahna waxaa iska lahaa nin la yihahda cabdillaahi bni saba ninkaa diin ahaan iyo dhalad ahaan dhalasha ahaan nin qabaa'ilkii reer carbeed ee yamaneed ee ximyar ahaa buu ka dhashay madhab iyo diin ahaanna intaanu islaamka sheegan wuxuu rumaysnaayoo ahaa daa'ifada yaman degan ee yuhuuddu ahaa markii islaamku xoogaystay xilligii khulaafada ee cusmaan iyana la joogo ayuu ninkaasi sheegtay islaam inuu yahay mabaadiida aan tilmaami doonana say iyaguba qirsan yihiin kutubtoodana ku qoreen taariikhdooda iyo qaybahooda iyo xogtooda ay ku diiwaangeliyeen isagaa u horeeyay qaybo ka mida wax caddaysta oo ku dhawaaqa kow waxaa ka mid a ummadda muslimka nabigu hadduu dhintay hoggaanka iyo imaamada cali baa iska lahaa waajib diin oo sida salaadoo kalayna ahayd inuu cali leeyahay waxay yidhahdeen isagaa u horreeyey waxaa ka mid ahaa abubakar iyo cumar iyo cusmaan gaalay ahaayeen nabigana diinteen ee la dagaalamaan ugu hoos gabanayay wax yidhaahdaa cabdillaahi bni saba baa u horreeyo oo caddaysta adduunkaa la isa soo celinayaa intan la joogo oo la kala aar goosanayaa aakharaba intaan la gaadhinna waxay yidhahdaa isagaa u horreeyey saddexdaas oo asaasiyaadkooda ka mida walidaalika bay qireen rag iyaga ka kamida in fikirkooda iyo caqaa'idkooda lagu xamanayo ama lagu sheegay inay yuhuud kusan leedahay wax ka jiraan ninkaasina asaas uu ahaa ninka la yidhaahdo alqumi kitaabkiisa almaqaalaat walfiraq iyo ninka la yidhaahdo nubakhti sacd bn cabdillahi alashcari kitaabkiisa la yihahda firaqu shiica iyo nin la yidhaahdo annashir اlakbar kitaabkiisa la masaa'il اlimaama iyo saddexdaa kitaabba waxay ku qoreen oo iyagu leeyihiin midka ka hore qumi waa hal mujalad beejka kow iyo labaatanaad buu arrintaa ku sheegay ninka labaadu nubakti firaqu shiica isna beejka labaatan iyo saddexaad buu ku sheegay annaashi abar masaa'il imaama beedka labaatan iyo laba labaatan iyo saddex buu ku sheegay oo horudhaca kutubtooda bay ku wada sheegaan saddexdaa kitaabba waa la daabacay midka alqumiye maqaalaadka waxaa laga waxaa la daabacay sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo saddexdii waxaana ugu daabacay madbacad tahraan ku taalla iraan oo madbacat la yihahda lagu daabacay kitaabka la yidhahda firaqu shiicati nubakti isna waxaa lagu daabacay magaalada bayruud sanadkii kun afar boqol iyo afarka hijiridu markay ahayd hadda soddon iyo toddobaan maraynaa qiyaastii soddon iyo saddex sano baa ka soo wareegtay xilligii la daabacay magaalada bayruud maktabaday leeyihiin madbacaday iyagu leeyihiin oo le daarul adwaa baa lagu daabacay labada intaasoo nini waxaa iyaga dheer dhinaca sunada abulxasan alashcari maqaalaat lislaamiyiin juska koobaad safxada sideetan iyo lixaad ku sheegayaan intaa hordhac haddaan ka baxo ninkii faahfaahinta qodobkaa raba oo cadaymihii iyo usuushii madaahibtii say u kala guuriyeen doonaya ha akriya kitaabka la yihahda badlu lmajhuud fii mushaabahati araafidati lilyahuud waa kitaab hal mujalado xoogan lagu daabacay badlu lmajhuud fii mushaabahati araafidati lilyahuud iyaga xataa ama culimmadoodii ama kutubtoodii buu ka soo guurinayaa iyagoo leh asalkaasaan ka soo xiganay wax laga sheegaya maa muctaqadaadka sidaas oo kaleeta ah darteed baa loogu tiiriyey sida saaxibu lmaqaalaati walfiraq alqumi uu ku leeyahay ina asra rafdi faman famin huna markuu cabdillahi bn saba ka sheekay wuxuu le famin hunaa qaala badu man khaalaf bacdu man khaalafa ashiica ina asla rafdi kaana ma'kuuda min alyahuudiya saas darteed baa ninkaasna loogu tiiriyaa meesha inaan ka soo jeedno marka wax wakti hore bilowday buu ahaa xilliga sidaas laga hadlayo ee ninkaasi saasaana loogu tiiriyaa uu leeyahay waa nin dhabayaaqadii qarnigii saddexaad ee hijrada dhintay qarnigii waxaan ku jirnaa hadda shan iyo tobnaad isna wuxuu dhintay saddex boqol hijiradu markay ahayd marka xilligaas waxid hadda bilowday maaha waxaa la war asalkiinu waa yuhuud diin yuhuudeed weeye waa wax soo bilowday qarnigii saddexaad iyaguba ay qirayaan meesha halkaa waxa lagu xamanayo inuu halkaa ku sal leeyahay marka wax maanta iyo maaha haddaba waxa loogu tiiriyey yuhuudda loogu tiiriyo waxaan dhihi karaa laakiin laba markaan isku celcelino laba arrimoodba saameyn badan bay caqiidadan aan ka hadlayno ku leeyihiin midda koobaad usuushii caqiidada yuhuuddu saameyn bay ku leedahay midda labaadna nimankan oo hogaankoodii iyo hormuudkoodii nimanka furus ama bershiyaanka uu yahay iyadana mabaadi'dii dadkii majuustii la caabudi jiray dabkana saameyn bay ku leedahay mabaadi'dii caqiidadooda amaa tan yahuudda laba aan ka soo qaadano masaa'ilka caqadiga iyo fiqiga ay xataa yidhaahdaan wax badan oo tashaabuha ka dhexeeya oo kitaabkaan idiin sheega aad ka helaysaan masaa'il ka horeeyey ninka ninka loo tiiriyana dee waa nin yahuud ahay oo nifaaq islaamka usoo galay buu ahaa ama asalka farisiga laba arimoodba waad ka dareemaysaa kutubtooda ku arkaysa markaad joogto waa marka koobaad ee maalintii ciidda majuusta oo yowmu nayruuska la yidhaahdo ilaa hadda caqiide ahaan iyo axkaan ahaan yowm maalinta waaweyn kamida weeye waxay qorayaan oo qirayaan in ciid majuus ka soo jeeda ay tahay oo faris ka soo jeeda haddana ninka la yidhaahdo dowladdii hadda tan ka horeysa ee dowlad safawiya muftigoodii maxamed baqir ilmajlisi maxamed baqir ilmajlisi wuxuu ku leeyahy kitaabkiisa bixaaru lanwaar wuxuu ku odhanayaa baabu camali yowmi nayruus camalka ay fiican tahay in la sameeyo wey walidalika saaxibu wasaa'il shiica isna wuxuu leeyahay baabu istixbaabi sawmi yowmi nayruus wاlgusli fiihi wa lubsi andafi اhiyaabi wاiib inay sunna tahay maalinka nayruuska in la soomo in la soo qabaysto dharka ugu nadaafad badan uguna uguna caraf badanna la soo xidho fii nafsi lwaqti waxay qirayaan inaan qur-aan iyo sunna ayna sal ku lahayne ciid majuus ka soo jeeda tahay midda labaad dhammaan dadka faris ka soo jeeda oo saxaabi iyo taabiciin ahaa aada baa loo qadisaa xataa gaalkoodaa la qadisaa yaa muqadasah kitaabka ninka la yidhaahdo kutubtooda taraajumta qora nin la yihahdo maxamed ibn xasan ituusi alkashi waa kitaab wuxuu qora le rijaalulkashi caanku ah wuxuu ku daabacan yahay magac le rijaalulkashi waa hal mujalad laakiin isagu wuxuu bixiyey ikhtiyaaru macrifati rijaal ruwaadii shiicada iyo taariikhda raggoodu kasoo sheekeeyaa ninkaasi waxay leeyihiin salmaan buu ka hadlaya salmaan alfarisi radi allahu canhu ardaa xag wuxuu gaadhsiinayaa ilaahnimo agteeda wuxuu leeyahay marka yabcau llahu ilayhi malakan yanquru fii udunihi yaquulu kayta wa kayta ilaahay malag buu salmaanilfaris usoo diri jirayoo dhegta wax ugu sheegi jiray waxyi baa kusoo degi jiray sooma malaagta la soo diray de waxyi soo xambaaraane waxaa kaloo leeyihiin salmaanu adraka cilma alwali waalaakhir cilma alawali waa nabiga cilm alaakhirina waa cali intaba wuu soo gaaray irjaal kashiga sabxada shan iyo iyo lix labada bal ka fiiri isagoo b d f haddaad gogol garaysa rijaalulkashi waad heli safaxaadka shan iyo iyo lix iyo fiiri inkastoo dabcadu hadday kala duwanaadaan ay iskhilaafi karaan kolba dabcada aan ka arkay waxaa weeye dabcada qahraan lagu daabacay ee uu taxqiijiyey waxaa ku qorqoray nin la yidhaahdo xasan ilmustafawi dabcadaasi ninkani wuxuu dhintay saddex boqol iyo konton hijiridu markayd ka shigo sidaa qoraya oo wax hadda bilowday maaha waxaasi arrimahaas dartood baa xaggaa labada asalba way jiidanayaan intaa waxba yaanan kagu sii dheeraanin ka badane ninkii dilay cumar abulu'luat almajuusi oon muslimba ahayn qabrigiisa hadda haddaad gogolgaraysaan qabru abilulu'at almajuusi qabrigiisoo la dhawaafayo oo video aad ka helaysaan netka oo la barakaysanayo baabu shujaaci diin bayna kutubtooda ku qoran tahay nicmatullahi aljazaa'iri kitaabkiisa alamaar nucmaaniya juska koowaad boqol iyo sideed sabxadaa wuxuu leeyahay baabu shujaaci diini geesigii halyeygii diinta waa nin majuusia ah, muxuu diin halyeegi ku noqday cumar buu dili saas darteed qabrigiisa ilaa hadda waa la barakaysanayaa maca daalika way qirayaan inuu dab caabudi jiro oosan ilaahay anabitoona rumaysnayn waxyaabaha la yaab kale bay ka mid tahay laakiin intaa waa wax kore eh hoosaan u dhaadhaco kow caqiidatlbada aan soo qaato caqiidatulbada waxaa looga jeedaa laba arrimood kow ilaahay waxaynu rumaysannahay adduunkan isagaa maamula maqaadiirtana isagaa dejiya siduu u maamule u qoondeeyey bayna dunidu ku socotaa waa usuusha iimaankeenna ee qadaa walqadar waay waxay leeyihiin ilaahay cilmigu adduunkan og yahay iyo waxa dhacaya isqoondeeyey waa sida guud ee wax walboo faahfaahin iyo hoos uma wada oga saa darteed mararka qaarkood wuxuunan ku talagelin baa kusoo baxa caqiidatulbadaa waxaa weeye badaa lahu waxaa kusoo baxday laba arrimood bay uga jeedaan marka kow waxbuu si u qoondeeyey wuxuusan ku talagelin baa ku soo baxay oo kallifay inuu wixii hore wax ka bedelo waa mid midda labaad isagaa isbedelay sibaa markii hore a la qumanayd kadibna si kale a la qumanaatay saa darteed wixii hore u bedelay labadaaba caqiidatulbadaa bay soo galaan cindahum waxay uga jeedaan waxaa weeye sida usuululkaafi kitaabtooda kitaabka usuululkaafi la yidhaahdo iyaga wuxuu u joogaa halka inaga uu noo jeego saxiixulbukhaari inaga saxiixulbukhaari halkuu naga joogo buu iyaga ka joogaa saxiixulbukaafi waxaa iskale nin la yihahda maxamed ibnu yacquub ilkulayni oo dhintay saddex boqol labaatan iyo sagaal hijiradu markay ahayd kitaabka waxaa lagu daabacay magaalada tahraan waxaana daabacday meel la yihahdo daarulkutub alislaamiya dabcada saddexaad oo kun saddex boqol sideetan iyo sideed hijradood marka la daabacay wuxuu ku leeyahay juska koobaad saddex boqol labaatan iyo toddoba in xadahnaaku waxaa ka mid ah riwaayadku waa in xadahnaakum biamrin annahu yajiiu min haahuna fajaaa min haahuna fain allaha yasnacu maa yashaa haddaan wax idiin sheegno waxaan idiin sheegno waxaa ka horeeyey ilaahay wuxuu noo sheegay wey laakiin waxaan idin nidhi xaggaasuu ka iman doonaa hadduu xagga dhinaca kale ka yimaado ilaahay baa hadbasuu raba yeela wain xadatnaaka alyawma bixadiiin maanta haddaan war kuu sheegno waxadatnaaka gadan bikhilaafihi birrina wax ka duwan aanu kuu sheegno fa allaha yamxu maa yashaau wayubit ilaahay baa wuxuu doonana maalin walba qora wuxuu doonana tira kii horena isagun saa noogu sheegay dee tanka dambana isagun saa noogu sheegay waxaa kaloo yihahdeen bada lilaahi fi abi muxamadin yani abi jacfar calayh salaam maa lam yakun yacrifu lahu kamaa badaa lahu fii muusa bacda mudiyi ismaaciila maa kashafa can xaali masladan waxaa looga jeedaa waxay yihahdeen aimad laba iyo tobanaa jira nin waliba isaga markuu dhinto caruurtiisa ka u weyn baa imaamada dhaxla sidaana ilaahay baa noo sheegoo noo waxyooday bay dhaheen jacfar الصaadiq ismaaciil ibni jacfar baa ugu weynaa caruurtiisa muusena wuu ka yaraa waxyigay sheegeen wuxuu ahaa ismaaciil baa aabbihii kadib imaam noqon doona ismaaciil wuxuu dhintay aabbihii oo nool ismaaciil wuxuu dhintay aabbihii oo nool de imaamkii horeo hayana lagama qaado hadduu kii horeba hayo kii dhintayna kii lahaana uu dhintayna se imaam ku noqon gadaashi waxay yidhaahdeen ilaahay saasuu ugu talagalay markii hore qorshaha uguma jirin ismaaciil baa ka hor dhiman doona aabbihii ilaahay kuma talagelin ismaaciil aabbihiina uu ka hor iman doono saa darteed buu markii hore waxyiga iyo ku ugu talagalay imaamka aabbihii ka dambeeyaaye jacfar ka dambeeya ismaaciil inuu laakiin waxaa ku soo baxday in ismaaciil hor dhintay saa darteed buu imaamadii muuse u wareejiyey halkaa way ku kala jabeen waa halka imaamiyada iyo ismaaciiliyadu ay ku kala jabeen nimanka ismaaciiliyada la yidhaahdo oo ay ka joogaan kuwan duharada iyo agakaankani ka soo jeedaan halka ay ku kala tageen iyagiiyo itnaa casharyadan ciraaq iyo iraan iyo joogta ismaaciilkii haba ka hor dhinta aabbihii ee horaan horaanu haysan oo isagaa imaam ah xataa hadduu aabbihi hore ka hor dhintay kadibna caruurtiisay u guuru iyo may mar hadduu dhintay ma leh oo ilaahay wuxuusan ku talagelin baa ku soo baxaye muusaa loo wareejiyay muuse caruurtiisaa yeelan kala jabka emadii tirinteedii halkaas lagu kala jabay oo ismaaciiliya itnaa cashariyay ku kala tageen marka itnaa cashariyadii waxay ina leeyihiin ilaahay waxaa ku soo baxay wax aanu ku talagelin baa ku soo baxay hadalkaa waxaa qoraya badaa lilaahi kamaa badaa lahu ilaahay fii muusa bacda mudiyi ismaaciila maa kashafa can xaalih ilaahay waxaa u soo baxday markii ismaaciil horgeeriyooday wax arrintiisa qeexay oo inuusan imaamnimada xaqu lahayna oo muuse loo wareejiyo najiifiyana bannaan way beentii ay sheegeen ee ahayd ismaaciil ba aabihii kadib imaam noqon doonon ilaahna u sheegin ba halkii iyagoy dhihi lahaayeen been bay naga noqoto qiyaastayadii way khaldantay yay leeyihiin maya ilaahay baa anaga noo sheegay oo annagu been maanaan sheegine isagaa wuxuusan ogeyn ku soo baxay isagaa wax kala ku soo baxay oo kallifay inuu qadarkuu qoondeeye qaybta imaamnimada uu bedelo maadaama ismaaciil uu hor dhintay caqiidada sidaas ah agtooda intay kala eg ma waxuun meel hoose ahoo masaa'ilku ay kala waawen yihiin intay la eg waxayna yidhaahdeen maa cudima allahu caza wajalla bimili lbadaa ilaahay lama weyneynin wax la mid ah inaad rumayso in wuxuusan ogeyn kusoo baxo caqiidat lbadaa inaad rumayso wax lamidood ilaahay ku weyneynaysood ku caabudaysa ma jiro mar kale waxay yidhaahdeen low calima annaasu maa fi lqowli bilbadaa'i min aljri maa fataruu min alkalaami fiih dadku hadday ogaan lahaayeen inay arintaa ku celceliyaan ajirkay ka helayaan carabkoodu kama daaleen ajirka laga helaya weynankiisa hadday dadku ogaan lahaayeen ku celcelisteeda ilaahay badaa lahu ilahay waxbaa kusoo baxay waxbaa kusoo baxayda lagamaba noogeen bay yidhahdeen ajirkeeda haddii laogyahay mar kale waxay yidhaahdeen maa bacaa allaahu nabiya ilaahay adduunka nabi ma soo dirin ilaa bitaxriimi اkamri kow khamriga inay xaaraan tahay iyo wa an yuqira lilaahi bilbada iyo ilaahay inuu u qiro inay waxyaaba ka hoos baxaan oy kusoo baxaan marka dambe ambiyadii ilaahay oo dhan baaba laga soo diray nabi aadan laga soo bilaabo ilaa nebi maxamed baaba diintoodu saa wadahayd bay dheheen waxaa kaloo yidhaahdeen maa cubid allaahu bishayin mila albada ilaahay kaa wax lamida lagumaba caabudo warkaas kutubta soo socota ka fiiri usuulu lkaafi lilkulayni oo kitaabka ugu saxiixsana juska koobaad boqol afartan iyo lix atawxiid kitaabka la yidhaahde libni baba wey waa ninkay ashaykh saduuq iyo ra-iisulmuxadisiinka u yaqaanaan wey safxada saddex boqol soddon iyo laba waxaa kalood ka fiirisaa moxamed baaqir ilmajlisi muftigii dowlad safawiya kitaabkiisa bixaaru anwaar boqolki boqol iyo toddoba wuxuu sheegay isagu caqiidadaas sabciina xadiian baa ku soo aroortay toddobaatan xadiid baa aimada iyada ka sugan ilaahay in waxyaabihiisa logeyn ay kusoo baxaan oo uusan hoos waxu og sii wada wax ka qarsoomi karaan kutubta ay ka qoreen nin la yii nin iyaga kamida oo la yidhaahdo aqa bazrak ahraani baa kitaab wuxuu qoray la yidhah adariica ilaa tasaani fi shiica kitaabkan waxaa lagu daabacay bayruud daaruladwa baa daabacday sanadkii kun afar boqol iyo saddexdii dabcada saddexaad wuxuu ku leeyahay juska saddexaad safxada konton iyo saddex ilaa konton iyo toddoba shan iyo labaatan kitaab bay mas'aladaa keligeed shiicadu ka qortay buuri caqiidada in la sugo in la sharxo adille in loo keeno qiimaheeda in la sheego arkaanta iimaanka inay ka tahay in lagu daro shan iyo labaatan kitaab bay ka qoreen oo lagu dhiirigelinaya caqiidadaas aimadoodii horaa qortay ninkan basrki tahraani ee qoray wuxuu dhintay kun saddex boqol sideetan iyo sagaalkii hadda soddon iyo afar boqol soddon iyo toddoba joognaa soddon iyo toddobada kow iyo toban sana ku dar afartan iyo sideed sana uu mootan yahay ninka sidaa qoray kitaabkiisana waa daabacanya intaasi caqiidada darajadaa leh sababta keentay waxaas nuxurkeedu ilaahay wax walba ma oga wey kow maqaadiirta uu qadarana markay ku soo baxaan wuxuusan ku talagelin dib u habeyn buu usa ku sameeyaayo dib reform buu sameeyaa dib buu maqaadiirtii wax uga bedelaa sababtoo ah qadarka qaabku ku talagalay waxaan ahayn baa dhaca wax awoodiisa ka baxsan baa dhaca wuxuusan ogeyn baa dhaca wuxuusan ku talagelin oo maqaadiirtiisii iyo qoondayntiisii adduunka bedelaa dhaca arrinta sidaas ihi eh, ajirkay leedahay had ku celcelinteeda kamaadaad daashan haddaad ogta wax lamidoo ilaahay lagu caabudana ma jiro shan iyo labaatan kitaab ka qor waxaas in caqiide laga dhigto maxaa sababay waxaan leenahay waxaa sabab u ah dhowr arrimood riwaayaadka ay keeneen markaan isku soo ururino saddex baan ka soo qaadan karaa raggii usuushoodii hore ahaa waxaa ka mid ahaa nin nabinimo sheegtay markii dambe mukhtaar ibn abi cubayd thaqafi la dhihi jiray ninkaasi xilligii cabdillaahi ibn zubayr uu xarameynka xijaaj iyo ciraaq amiir imaamka ka ahaa bay dagaalo badan dhex mareen dagaaladii lala dagaalamayay ardulciraaq waxaa hogaaminayay cabdillahi bn zubayr walaalkii oo umm muscab bn zubayr ahaa raximah llah baa hogaaminayay mukhtaar iaqafina ciidankiisa axmed ibni shumayt nin la yidhaahdo baa hogaaminayay markuu dagaalku u ambabaxayey mukhtaar ibni cubayd baa la hadlayoo aimadayadii waxaa naloo waxyooday buu yihi inaad dagaalkan kusoo guulaysan oo aada jabine calaa barakati illaahi soco gal dagaalka dhabarku ka taabtay dee dagaalkii fooda la isdaray ciidanku axmed ibnu shubayd wate hal hal kama raacin isaga iyo dhowr firxadaa kusoo noqday meesha wax la dilay wax la qabtay wax cararay oo firxaday bay noqdeen ninkii hade loo ballan qaaday waad guulaysan oo ballan ilaahay baa laga haystaa la yidhi isagoo kablulaya ka malaadlaadinaya soo noqday oo firxada odaygiibuu usoo galay markaasuu yihi ayna dufru ladii qad wacadtana guushaad noo ballan qaaday awe guushaad noo ballan qaaday e waxyibaa noo yimid aan lahayd beenna ma sheegno away buuhi bahashi waa meel laga baxayn la heladeed ninkii wuu fikirayo wuxuu yihi hakadaa qad wacadanii uma bada ani marka hore saasuu ila ballan qaadaye sinaa dib kala qumalaatiibu <laughs> ballantiibu iga baxay wey mogtahay isagu been sheegay inuu yidhaahdo wuxuu ka doorbiday ilahay baa ballantii iga baxay inuu yidhahdo hakadaa qad wacadanii uma bada fainahu subxaanahu wa qad qaala yamxu llaahu maa yashaau wayuhbitu wa mulkitaab isagaa sidaa qaayadda ku yidhi qur-aanko isagaa markii horena ii ballan qaaday markii dambana inuu iiga baxay laqumaraatayn alfarqu bayna alfirq lilbaqdaadi safxada konton ilaa konton iyo laba qisadaa ka eg sababta labaad waxay ahayd waxay shaaciyeen oo kutubtooda ku qoran dib uga hadli doonaa a'imadoodu waxay og yihiin yaclamuuna algayba aybka waa og yihiin maa kaana wamaa sayakuunu wixii ifka intuu jiray dhacay iyo waxaa dhici doona tan iyo aakhar iyo janno iyo naar way og yihiin bay dheheen aimadoodii saasay ka bayaadeen arrintaana agtooda muran maba gashaba ninkii intaa rumayn waayana agtooda gaal wey haddana aimmadoodiibay ka wariyeen waxyaabo boqol sano kadib qaar boqol iyo konton sano kadib qaar boqol laba boqol sano kadib dowladeennaa istaagi doonta muslimkoo dhanna innagaa xukumi doona dhowrkii boqol ee sanaa la gaaray laba ishaysato meel joogtana iyagii maleh marka daawo wixii naloo ballaan qaaday dawladda adduunka idinkaa ka talin doona laba meel wada joogto xataa bidhbidhkeedii ma soo muuqdo meel la dhihi karo fuf baa soo yarkacay xataa male maxaa lagu jawaabi waxaa leeyahay marka ilaahay baa markii hore saan noo sheegaye haddana isagaa isbedelay de si kalaa la kumanaatay wixii la sheegay markuu beenoobo xagga rabbaa loo rogayaa marka eedda rabbi baa la iska saarayaa aimaduna been ma sheegin annaguna been maanaan ka soo sheegin iyaga sidaasay ahayd qorshuhu saasuna ilaahay u sheegay laakiin ilaahay baa wax iska bedelay ama dib wax kaga soo baxayoo qorshihiisii wii kusoo baxay wax ka bedelay ama isagayba la qumanaat inuu qorshihii wax ka bedelo laakiin annagu wixii ilaahay noo sheegay baa idiin sheegnay waa sababka labaad ee loo keenay sababta labaad waataan soo sheegno markii ismaaciil uu dhintay aabihii jacfar isaadiq oo nool isagaana imaama ay markii hore dhaheen waa in la sheega dee sabab ismaaciil intii looga wareegay laba la isma waafajin karo ismaaciil baa ahaa kana dhigi mayno muusaan ka dhigaynaa iyo ismaaciil baa ahaa aabbihii oo nool buu dhintay isagoo dhintay buu aabbihii kadib haddana imaamnimo maamulkeeda qabanayaana dee isma qaban karto maxaa talaa ah marka cid meeshii eedda la saari jira eedda hala saara way annaga saasay ahayde ilaahayna saasuu ku talagashanaaye kuma talagelin waaa waxaa meel gaaban kaga soo baxday ismaaciiloo nolosha aabbihi dhintay inbaa fag kusoo tiri ilahay laftiisa kuma talagelinoo arrin waxaa ku soo baxday iyadoo kale ifku intuu abuurnaa ilaahay iyadoo kale maba soo marinba tansay tansay uga hoos baxday ay kedis ugu noqotoo kale ilaahay adduunka intuu abuuray maba soo marinba waay saa darteed buuxuu bixar alanwaar juska afraad laba boqol afariy toban waxaa ku qoran maa badaa lilaahi badaa kamaa badaa lahu fi ismaaciila abu jacfar saadiq baa laga warinayaa beenta maa badaa lilaahi badaa ilaahay wax qarsoonaa si kediis uguma soo bixin kamaa badaa lahu fi ismaaciila ibni wiilkeyga ismaaciil say arrin la filayn oo kaga soo baxday id اkhtaramahu qabli liyuclama anahu laysa biimaamin bacdi hortay oo aniga hortay baa la oofsaday si loo ogaada gadaashay imaam inuusan ahayn ilaahay taasi say ugu soo baxday wax lamidoo ku soo baxay baa ma jiro marka been baa la sheegi beentii markay socon weydo waxbaa naga khaldamee la dhihi maaye ilaahay baa labalabeeyey baa la dhihi ama ilaahay baa meel fod kaga soo yiri oo wax kala bedelay ama ilahay baa ballanta nooga baxay sidaa inaad u rumaysana haddaadan rumaynin diinba melihin inaad sidaa ku celcelisana ajir baa laga helaa carabkaa uusan ka daareen in sidaa lagu celceliyo ambiyadoo dhan baa lala soo diray horta taa waa inaad qaadato markaad shiica noqoto waa midda koobaad midda labaad attaqiya dadka beenaha loo sheego weligaaba kitaabna aada martideen wax run ah oo wax kaaga iman karo qofnaba diin iyo dunyaha u sheegin idinku waxaad rabtaan inaad la tartamtaan munaafaqadda intaad hadda barataan idinkoo waaweyn nin kun iyo dhowr boqoloo sano ka abiyo ka awow kasoo dhexlayay baanaa kula tartataan rabtaan taqiyadu waxay yidhaahdeen markay tacriifiyeen kitmaanu lxaqi wa satru lictiqaadi fiihi wa kitmaanu lmukhaalifiina wa tarku mudaaharatihim bimaa yacqubu dararan fi ddiini aw iddunya wuxuu leeyahay nin shuyuukhdooda kamidoo almufiid la yidhaahdo oo sheikhu saduuq ay yidhaahdaan ba wuxuu le caqaaidiisa wuxuu ku leeyahay safxada laba boqol konton iyo lixdan iyo ko taqiyadu waa xaqa inaad qariso horta ko caqiidadaadana aada qarsato dadkan aad kala duwan tihiine ahlu sunno la yihahdiiyo dadka kalena iyo yahuud iyo nasaarabana aad ka qarsatoodan u sheeganin wax dhibkaaga iman kara akhriya addiin iyo adduunyo toona ama danahaaga adduun ama danahaaga diineed wax dhibkaaga iman kara marnaba ha u sheeganin sunni baad aragtay sunni baan ahaydhe kristan baad aragtay kristan baan haydhe haddaad wax kala cabsanayso yuhuud baad aragtay yuhuud baan haydhe majuus dabcaawd aan arkin dabsmaa majuus baan haydhe buudi baan aragtay buudi baan haydhe weligaaba diintaan ha u sheegana haddaad waxuun ka baqaysa ka yimaadaan moxamed baqir asadr moxamed baqir asadr waa mid mar dhow ahaayo waa la la dhihi jiray ma libi iyo meeluu tegey ma garanayo xilli kadaafi wuxuu ka hadlayay nin caqiidada taqiyada riwaayo wariyo xusein ibn rawx la yihahdo markaasuu wuxuu yihi ninkani si aada u xeel dheer buu caqiidatu taqiya u fuliyey oo weliba wuxuu isu muujin jiray inuu ahlu sunno yahay isagoon iyaga ahayn si isu qariyo ahlu sunnaaan ahayn jiray maxatuug shaafi qaale maqasheen taariikh lhaybati suura safxada afar boqol iyo ko iyo toban musaa ku leehay dararkiibay tusaale keeneen dararkiiyo dhibka laga baqaya muxuu yahay waxay dhaheen maalin nin aimadooda kamid ay ku sheegaan abu cabdillaahi la yidhaahdo iyo abu xanuufa wada fadhiya baa waxaa yimid nin ardaydii abu cabdillaahi oo shiico maxamed ibni muslim la yidhaahdo abu cabdillaahi abu xaniifuu ammaanay oo wuxuu yidhi abu xaniifo tafsiir iyo wacdi noo akri wadigii iyo tafsiirkiiba abu xaniife akriyey abu cubayd abu cabdilaahi wuxuu yihi asabta wallaahi yaa abaa xaniifa abu xaniifo ilah baan ku dhaartay sax baad sheegtay sax baad u fasirtay ilaah baan ku dhaartay haye markii la kala tegey buu ii yeelay buu yii wadaadkii wuxuu yihi buu yihi layse tacbiiru kamaa cabara sida uu u sheegay ma aha arrintu abu xaniife uu inaga tegay haddee wuxuu sheegaya waxba kama jiro uf wey waxba kama jiraan isagoo lahaa markuu la joogay maaragta wallaahi ilaahay baa kugu run badanaa sax baad sheegtay markuu dhaqaaqay war kaale kaale abu xaniifa wuxuu sheegayo waxba kama jiro markaasaa waxaan idin buu yidhi faqawluka asabta wa taxlifu calayhi wa mukhtiun run baad sheegtay oo weliba ku dhaaratay isagoo khalad sheegaya maxay tahay markaasuu hi nacam waa runtaa xalaftu calayhi anahu asaaba alkhaa waxaan ku dhaartay inuu inuu khaladkii asiibay oo ku dhacay waxaase kale ma aragteen rawdat juska sideeda laba boqol sagaashan iyo ku qoranta dadka in been loogu sheego oo lagu qariyo oo masaladii diin uu qabay uu inkiro oo uu dhaar ku maro walaa waxaanaad rumaysan tihiin waa been wallaahi baanaan rumaysan inuu ku dhaho oo kitaab kuu maro oo intuu yimaado kristan baanahay kuugu dhaarto waytu yimaada ahlusunnaan ay kuugu dhaarto oo wax walba caqiidadiisii aad khaladka ahayd oo dhan uu inkiraayo ajir intee leeg buu ka helayaa ma ajir buu ka helayaa ninka masuu ku dambaabayaa qaal attaqiyatu diinii wa diinu aabaa'i faman laa taqiyata lahu falaa diina lah in dadka wax looga qarsadoo been loo sheegoo looguna dhaarto waa diintayda waana diintii aabbayowgay nimaan taas lahaynna diinba ma laha waa o waxaa kaloo yidhaahdeen wallaahi maa cubid allaahu bishayin axaba ilayhi min alkhabri in wax la qariyo waxu ilaahay ka jecel yahay oo lagu caabuda ma jiro usuululkaafi juska labaad laba boqol iyo sagaal iyo toban wasaa'il shiica juska kow iyo tobnaad afar boqol labaatan iyo lix waxaa kaloo yidhahdeen taariku taqiyati ka taarika salaati taqiyada ninkii ka taga nin sala ka tagay lamid yahay waxaad ka fiirisaa bixaaru anwaar ilmajlisi juska toddobaatan iyo shanaad safxada afar boqol iyo labaiyo toban iyo jaamicu lahbaar libni baabaweyhi lqumi safxada kow iyo tobnaad kutubtan dhammaantood iyagaa iskale wayna wada daawacan yihin waxaa kaloo yidhaahdeen ina tasa ina tiscata acshaari diini fi taqiya walaa diina liman laa taqiyata lah diintu toban marka loo dhigo sagaal waa taqiya beenkasheed boqolkiiba kiiba sagaashan ninkaan taa lahaynna diinba male usuululkaafi juska labaad laba boqol iyo toban iyo toddoba bixaalu lanwaar juska labaad toddobaatan iyo shanaad afar boqol labaatan iyo saddex wasaacilu shiica juska kow iyo tobnaad sabxada afar boqol iyo lixdan saddex intaaba waxaa ku qoran diintu markii boqollay laga dhigo sagaashan waa inaad been u sheegtood been ugu dhaarato ninkaasa waxaad rabtaa intaad la kulanto oo waxaa ma rumaysantihiin maya uu ku yidhaahdo wuxuu ilaahay ku caabudayaba inuu been kuu sheego kuu dhaarto boqol kiiba sagaashan diintiisu waa inuu been kuu sheego oosan runba kuu sheegin saa darteed ba waxaa la yidhahdaa gaal kristana maxaad rumaysan tahay ha iyo may waad ka aamini kartaa laakiin shiica maxaad rumaysan tahay ha iyo may ma aamini kartid waayo beenta uu kuu sheegayuuba ajir ku raadinayaa ninkii beentay ka cabsanaya ninka ajriba ku doonaya inuu been kuu sheego goormaad runtiisa gaadi waxaa kaloo yidhaahdeen altaqiyatu idaa wajabat faman ataa bilcibaadati calaa khilaafiha faqad balat waqad warada alxahu alcadiimu waanaha min diini ali muxammadi waana man laa taqiyata lahu laa iimaana lah waxay yidhahdeen waxaa aaaarta ku yimid taqiyadu markay waajib tahay ninkii iyada khilaafa oo wax muujista ilahayba cibaadada ka aqbali maayo haddiiba aada taqiyadii inaad been u sheegta dadkii meeshay diin ahaan ugu habboonayd aadan u sheegin ood run sheegto ilaahayba ka aqbali maayo waxaa kaloon hayrnaam ay dhaheen inaad la isugu booriyey oo diinta aali maxamed ka mid tahay iimaankiisa waxba kama jiro ninkaan beenu sheeg dadka aqoonin maradu cala nifaaqi ma qur-aanka ku ogashay way ku murxeen munaafiqnimadiiyo waa ku murxeentii waa ku gaamureentii waatan arrintaa waxaa qoray dambe ninka la jacfar الnajafi waxaa weeye jacfar khadir الnajafi kitaab wuxuu lehelaya kashfu اlkhiطاab can khafiyaati mubhamaati الshariicati اlgara waxaa lagu daabacay daaru طibacati murtadi meel la yihahda sanadkii kun saddex boqol iyo toddobiyo toban hijrada markay ahayd boqol iyo labaatan sano ka hora la daabacay kitaabkaas wakaa ninka aada rabto inaad salkiisa gaadho inaad caqiidadiisa ogaato inaad sidii bini aadamkii caadiga ahaa markii war waxaan maxaad ka qabtaa waxaa waan rumaysnaya ma rumaysni waxa waan iliya ma dhihin ninka aada rabto sidii aadamihii kale kala diimaha duwanaad ula dhaqanto boqolkiiba sagaashan ilaahay wuxuu ajir kaga raadinayaa inuu been kuu sheego kuguna dhaarto ninkaasi wuxuuba rumaysan yahay hadii ayd waxay rabeen iyo laga yaabo inaad la yaabto inuu beenku ugu dhaarto waxaan ahayn ba ilahay nuusan ka aqbalayni wayna kaba ansaxayn marka goorta runtiisa gaari lahay baa lagaa rabaa sababtu maxay tahay sababaha arrintaas ku kalifay waxaan dhihi karnaa muslimiintu khulafadii raashidiinta abubakar iyo cumar iyo cuثmaan iyo cali a isaga dambeeyay muslimiintuna awood bay lahaayeen iyagu waxay rumaysnaayeen cumar iyo cusmaan iyo cali inay gaalo yihiin inta raacsanna gaalata mayna sheegan karin marka waxay qabaan maynan sheegan karin haday same sheegtaan seeftii shareicadii cadaaladda ay taalloo tallaaba la yska qaadi marka inay dadkooda ku barbaariyaan inay isqariyaan dadkan ay soo ekeysiiyaan bay lahayn walidaalika bixaru anwaar lilmajlisi juska toddobaatan iyo shanaad afar boqol lixdan iyo ko waxaa ku qoran attaqiyatu fariidatun waajibatun calaynaa fii dowlati aalimiin dowladaha aalimiinta ee kale markaan ku hoos nool lahay waa waajib inaan isqarinaa faman tarakaha faqad khaalafa diina alimaamiyati wa faaraqa ninkii taqiyo isqarinta ka taga diinta yadii imaamiyada cashariyada yada ahayd wuu khilaafay wuuna ka baxay ha ogaaday diintaad ka baxday baa lagu yiriba haddaadan isqarinooda beenta ku sheegin diintaad ka baxday cabsidaa way ku kaliftay ko waxaa labaadoo ku kalifay warar badan oo isbeeninayo iyagu sheegeen in la isku waafajiyo waxaa la dhihi imaamkii marna sidanu yii marna sidanu yihi oo maxaa saa u dhacday taqiyay ahayd markaas marna sax buu u hadlahayay marna qoluu madaluufinayo been u sheegayo habaabinaye war iska wada hor imanaya waa maxay maya maya warka iska hor imanaya meelo kala duwan baa lagu yiriyo marna intii khaaska ahayd baa loo sheegay marna marar badan wararkan kale fara badan aad aragtana dadkaa lagu habaabinayo baanosheegi dadka wey wax iska wada hor imanaya aad rabasa in laisku waafajiyo waxay yidhaahdeen nin mansuur ibni xaasim la yidhaahdo baabu cabdilaahi ku yihi maa baalii asaluka can ilmas'alati fatujiibunii fiiha biljawaab maxay u dhacday uu su-aal baan ku weydiina markaasaa si ugu jawaabi uma yajiuka ayri haddana dad kalaa ku iman fatujiibuhu fiiha bijawaabin akhar jawaab kalaad siin masaladii aan ku weydiiyeed si igu sheegtay intii lagu yimaado adana dad kale si kale ugu sheegi annagii baa sugana saasu yidi saasu yidi waxba dhib baana haysta maxay tahay markaasu wuxuu yihi innaa nujiibu nnaasa cala aziyaadati wanuqsaan dadka qaarna xubaan ugu dardarnaa qaarna xubaan ka gogoynaa u yiri wuu fasiray iyagii baa fasiro waxay yidhaahdeen ay ziyaadatu xukmin ayri xukmi hayri taqiyati wa nuqsaanihi cinda caduwiha markii aan dadka iyagii hoose la joognana xukunkao dhammaystiran baan sheegnaa markaan kuwa kale la joognana qaybaan ka jarjarnaa waxbaan ka leexleexinaa marka warkii iska hor imanayaa la rabaa in la iswaafajiya marka oo iswaafajintii warkiisu burinaya diin iyo ajiraadin lagu fasiro waxaa kale oo asbaabta kamid ahayd in nin kastaoo been sheegaya jidka loo sahlo nin kastoo raba inuu been sheego waxaasaa la yihi been soo guuriyo labay kala ahayd budhihi qeyl baa loo furay iyo jiduu ka baxo ninka kadaabinta muhimadoodaa la fududaynayay si ay dadka waxay rabaan intay ugu sheegaan wax allaale wixii warkooda khilaafsan ee raggooda laga sheegana cinda taqiyati bu hay u dhahaan taqiya kaas dii runta aynu ah waxaa isweydiin leh kuwa hadda joogo kuwii hore umaan ka sheekaynae kuwan hadda joogana ma sidii bay u qabaan jawaabtu waa nacam haa waxba isma bedelin nin la yidhaahdo raggooda hadda ilaa hadda wax qora ka mid a ah. maxamed saadiq rawxaani la yidhaahdo aayatullaahi maxamed saadiq rawxaani wuxuu leeyay kitaab la yihahdo alamru bilmacruuf nahyi can ilmunkar oo daabacan sabxada boqol afartan iyo sideed boqol iyo afartan sagaal buu kaga hadlaya wuxuu leey taqiyadu waa afar qaybood altaqiya alkhawfiya altaqiya alikraahiya altaqiya alkitmaaniya altaqiya almudaaraaniya afartaa taqiya weeye wuxuuna leeyahay taqiyadu way dhammaatay marka la leeyahay tii ikraahahaydeena nalaga awood badnaabaa dhammaatay oo dowladaan yeelanay intii kale dadka markaan la joognayo masaa'ilka naga dhaxeeya waa baaqi weli way jirtaa waa sideedii markaasu wuxuu keenayaa aaaarta ku qoran usuululkaafi juska totolabaad laba boqol iyo toban iyo toddoba iyo wasaail shiica juska kooiyo tobnaad afar boqol lixdan iyo shan afar boqol lixdan iyo lix oo ay leeyihiin taqiyadu ilaa imaamka maqan uu soo baxo ee la raadinayay ilaa hadda kun iyo dhowr boqol oo sano godkuu galay un laga daydayaye soo baxayda lagu hayo waan ka hadli doonaaye ilaa uu kaa soo baxo faman taraka taqiyata qabla khuruuji qaa'imina falaysa mina taqiyo ninkii ka tagay imaamkaasun soo bixin naga mid ma aha saasay yidhahdeen marka baasha ma dhammaanin way dhammaatayda lafteedaa taqiyadii ah hadda ma isticmaaladu waa been way dhammaatayna been been lagu sii daray iyadii lafteeda been lagu sii qarinaya taasina waa caqiido labaadoo mushkilada ugu badani waaa waxaan u sheegayaa inaad ogaataan waa mujtamac diyaanadoodu dadka been in loo sheega oo loogu dhaarta ilaahiy asmaadiisa oo lagugu dhaartay inaad kaa rumaysan tahay muslim inaad tahay isagoo gaal kaa rumaysan oo lagu dhaartay in lay inaan diintan la rumaysan yahay qur-aanka isagoon rumaysnayn haddana ha kuu dhaartee ajir badan buu ka helayaa si isagoo rumaysan yahay inuu kuu dhaaran waayana wuu ku dambaabayaa ama wuu ku gaaloobayaaba inuu been kuu sheegi waayo uu ku gaaloobaya diinta kaga baxaya waxaan naqiinay qofku xataa markii ruksada been buu sheegi loo ogolaado runtaa kasii fiican baa nagu naqiinay diinteenna ruksadu been hadday ku ogolaato hataa runta ku adkaysata dembi maaha iyagu run haddaa sheegto waa gaalooyba ninka sidaa rumaysan ha ku kadsoomina marka waan weydiiyo waxaa ma rumaysnin buu yihi waxaana laga sheegaya waa been buu yihi wixiibaa waa been inuu ku yihahduba ilahay ku caabudayaa waa qadiyad khatar badan waxaan kusoo gabagabaynayaa hal caqiidoo kale oo nimanku ciil badan bay arkeen quruntaa badanna way cabursanaayeen ciilkii caqiide rajca la yihahdo kula dhacay ususha caqiidadu waxaa ka mid ah inaad rumayso birajcati in la soo noqonayo qiyaamada ka hor lays soo noolaynay dadkii dhintay waxay yidhahdeen waa la soo noqon afar qolo baa soo noqon aimadayadii aimadoodii itnaa casharkaha waa la soo noolayn markuu mahdigoodu soo baxo ninkaa godka ku jire la sugayo aymadii waa lasoo wada noolayn waa kow qolada waa lasoo noolayn waxaa kaloo lasoo noolayn dadkii xukunka muslimiinta iyaga aan ahayn ee qabtay oo dhan abubakr laga soo bilaabo dhammaan waa lasoo noolayn si adduunka loogu ciqaabo oo loo qisaaso oo dulmigae galeen looga gooyay dhaheen bayagana lasoo noolayn kow waxaa kaloo lasoo noolayn dadkii shiicada mukhliska u ahaa iyo dadkii sunnada mukhliska u ahaana waa la soo noolayn may saddexdaa qolaa lasoo noolayn bay yihahdeen markaase waxay yidhaahdeen ninka la yihahdo almufiidu aimadooda kamida awaail maqaalaat kitaab la yihahdo leeyahay safxada konton iyo ko iyo safxada sagaashan iyo shan wuxuu ku leeyahay dadka la soo celinaya markuu ka sheekeynayo annabiy khaatam nabig waa la soo celin ko wasaa'ir ambiyaai ambiyada dhoorta oo la soo noolay walaimatu lmacsuumuuna aimadii macsuumiin tahay oo iyaga kuwoodii ana waa la soo noolayn waman maxada alislaama ninkii islaamkiisu saafiga ahaa oo shiicahana waa la soo noolayn waman maxada alkufra ninkii gaalnimadiisu cadaydo sunnadu kow ka tahay abuubakaryana waa la soo noolayn duuna abaqati aljaahilati gaaladii jaahidiinta ahaa ee almucabari canha bilmustadcafiin mustadcafiinta iyaga waxba lasoo nooreyn maayo si kale haddaan u dhahna buu yihi man calat darajatuhu fi liimaani iimaanka sare laha waa la noolayn waman balaga algaayata fi lfasaadina waa la soo noolayn kulluhum yarjicuuna bacda mowtihim bay soo noqon aakhire lama gaadhin weli sidoo kale waxaa hadalkaa qoraya ninka la yihahda alxur alcaamili kitaabkiisa la yihahda aliqaadu min alhajca bilburhaani cala arajca safxada sideed konton iyo sideedaad dadkaa dadka soo noqonayay wey soo noqoshadaasi goormay dhici goormaa laysi soo celinayaa way kala aragti duwan yihiino qole waxay yidhaahdeen mahdi ali muxamed imaamka qaa'ibkaa markuu soo baxo baa dadka la soo noolayn waa sida uu qaba almufiid fii awaail maqaalaat safxada sagaashan iyo shanaad saasuu ku leeyahay qolyo kale waxay yidhaahdeen maya alxusein ibni caliyin baa horta la soo celin oo la noolay awalu man tanshaqu lardu canhu waa xusein wayarjicu ila dunya alxusein ibnu caliyin markaasaa dadka kalea lasoo noolayn doonaa warkaa waxaa isaguna qaba maxamed baaqir ilmajlisi bixaru anwaar juska konton iyo saddexaad safxada soddon iyo sagaalaad qolyo kale waxay yidhaahdeen waxaa lagu bilaabi doonaa bihadmi alxujrati annabawiyati wa ikhraaji sanamayn xujradii nabiga caaisho qolkeedii in la dubiyo labada sanam ee abubakar iyo cumar laga soo saara ay ku bilaaban doontaa walidaalika idinku waan u tegi doonaae salaadaha gadaashood abubakar iyo cumar bay lacnadaan sanamay qurayshin wajibtayhimaa wa taaquutayhimaa bay dhahaa waa u tegi doonaa taas ujeeddada soo celinta dadka maxaa loo soo celinaya aakhara ka hor waxay yidhaahdeen ereygan uu ku soo ururiyey saaxiibu bixaari anwaar ereygan uu leeyahay intiqaamu intiqaamu aimati washiicati min acdaa'ihim wahum saa'iru lmuslimiin inta muslimiinta sheegatee kale oo dhan oo cadowgoodii ahayd shiicadu inay ka aargoostaan ko maa cada lmustadcafiina masaakiinta iska daba socodkaan marka laga reebo wasataqturu suyuufu shiica sifa seefaha shiicadu dhiiggaa ka di'i doona daman dhiig min kasrati alqatli dilka farabadnidiisa dadka ay laynayaan markaas waxay yidhaahdeen abu cabdilaahi waa kii yihi kaanii bixumraan bni acyun wa maysar bni cabdilcasiiz yakhbiaani nnaasa biasyaafihima bayna asafaa walmarwa labadaa nin oo ah shiicada raggoodii hore ahaa baan imoodaa buu inaan arko seeftooda dadka wac wac qalafta kaga siinaya xaggee safiya marwo dhexdooda safiya marwo waxaa lagu leynaya waayo magaala saas maxaarul anwaar juska konton iyo saddexaad saxaar afartanaad wey arrintaa waxaad ka faa'iidaysatay dadka la layn doono ee laga argoosan doono horta goobtu waa maka uliya safiya marwa dhexdooda dadka lagu layn doonaa waa marka koowaad halka waxaad ka garatay xaramka ilaahay gudihiisa iyo muslimiintii xaramka ku jirtay baa nag laga dhigaa rabaa ta labaad halkaa waxaa ka muuqata oy leeyihiin khalqiga safwadiisii junuud caliyin bay noqon doonaa xataa alambiyaa warusul bay leeyihi ciidanka cali wax la laynaya noqon doonaa waa sida bixaarul anwaa konton iyo saddexaad safxada afartan iyo koowaad ku qoran waxay leeyihiin dadka waxaa lagu xisaabi doonaa yuxaasabu nnaasu calaa aydi lxuseyn ibni caliyin qabla yowmi alqiyaama qiyaamo intaan la gaarin xusein ibni caliyi baa lagu xisaabi doonaa fa amaa lqiyaamati qiyaamo markii la tagase fainamaa huwa bacu ila janata wanaar janniya naar baa loo kala saara loo kala dariira xisaaba ma jirto waa mida khumayni uu ku fasiraya qowlahu tacaala afaman huwa qaaimu calaa kuli nafsi bimaa kasabat huwa caliyun buu leeyahy huwa caliy bn abi aalib buu leeyahy hadalkaas isna waxaad ka garatay bixaarul anwaar juska konton iyo saddexaad afar safxada afartan iyo saddexaad waxaad koray soo rumaysan yihiin xilligaa kadib shiicadu raaxay muddo ku noolaan doonaa keligiiba adduunka tamashlayn doono adduunka iyagaa sayraac ka yeeli doona wuxuu leeyahay oo bixaarul anwaar kale oo ku qoran juska konton iyo saddexa sabxad sagaashan iyo labaad waxaa la dhihi doonaa ninka shiicigaa qabriga inta loogu yimaado marka laysa soo celinayo yaa haada inahu qad dahara saaxibu warniyow saaxiibkaagii mahdigaa waa yimid fain tasha an talxaqa bihi falxaq haddaad rabto soo raaco soo raac waintasha an tuqiima fii karaamati rabbika faaqim haddaad rabta jannada in isaga necmaysatana isaga jir iska jog halkaaga waayo dib baa waxay rumaysan yihiin salaadeennana iyagaa janno ku geli doona sinadoodana innagaa naar ku geli doona saasay rumaysan yihiin caqiidat insha allah habeena baan ka hadli doona haddii ala marka ninkan isaga jannu isku hubaaba waxay kuleeyihiin daa haynoo tukadaan haynoo soomaan sadaqada haynoo badiyaan quraan akhriska haynoo badiyaan haynoo daaye inoo daaye intaa ajarka innagaan helayn innagana seen wuxuu yaallaa iyaga zinada iyo khamriga iyo sariqada aan badinno si iyaga loogu cadaabo bilciil dilay wey aqwaashoodaan soo guurin doonaa insha allahu tacala hadalka markaa tagno marka isaga waxaan oga jeedaa jannadaasu isaga ku jiraa saasuu rumaysan yahay maxay ku dhammaan doontaa saasay ku dhamaan doontaa caqiidada sidaasa manzilo daraje intee la eg bay leedahay waxay yidhaahdeen laysa mina man lam yu'min bikaratina naga mid ma aha ninka aan rumaynin soo noqoshadayadan waxaa kaloo yidhaahdeen waitafaqat alimaamiyatu calaa wujuubi rajcati kaiiri min alamwaat in badanoo dad dhintay inay soo noqonayaan waan isku waafaqnay qof naguma khilaafin annaga ka mida waxaa kaloo yidhaahdeen iyagu inay anahum ma'muuruuna biliqraari biاrajcati waاctiqaadiha watajdiid اlictiraafi biha fi اladciyati wاziyaaraati wayowma اljumucati wakuli waqti kaliqraari bاtawxiidi wاlnubuwati wاlimaamati wاlqiyaamati waxay leeyiin waxay ku qasban yihiin oo la faray inay qiraan soo noqodka oy rumeeyaan oy qiritaankaa ku celceliyaan mar ay ducaysanayaan mar kastoo ay qubuurta ziyaaranayaan maalinka jumcada ah iyo wakti kastaba sida ay tawxiidka qiristiisa iyo nabinimada qiristeeda iyo imaamada iyo qiyaamo inay jirta qilisteeda ugu celcelinayaan ay ugu celceliyaan baa la amray intaasay la darajo tahay aqiidasoo noqda arkayso nin ciil dilay ceelinto la bakti wuxuu dadkiisi ku ku sabirsiiyo madaxa ugu salaaxa doonaya eegtaa way ku qoran kutubtooda alictiqaadaat libni babaweyhi sabxada sagaashanaad tafsiirka majmac lbayaan ee abrasi nuuri abrasi uu leeyahay juska shanaad laba boqol konton iyo laba bixaaru lanwaar maxamed baaqir ilmajlisi uu leeyahay juska konton iyo saddexaad safxada boqol labaatan iyo saddexaad aliqaad min alhajca bilburhaani cala arajca lilxuri caamili uu leeyahy safxada soddon iyo saddexaad awaa'ilu lmaqaalaat lishaykhi lmufiid uu leeyahay safxada konton iyo koobaad intaba kutubtoodii wey saa darteed baa hore idinku ballan qaaday culimadeenaa saa ka sheegtay idin dhihi maayo iyagaa kutubtooda saa ku qoray taasina waa caqiidada saddexaad een tusaalaha usoo wixii ma ka tanaasule ma siday u rumaysanya waxaa waa horay ahayd inuu ku dhaxal laga yaaba qaarkood markuu waa horay ahayd kuleeyahay taqiyadiibu ku isticmaalaya baanshaagi ku isticmaalaya ma anaga ma rumaysnine war waxaas waxaan rumaysanahay maaha laakiin kutubtoodu waxay ku leeyahay watafaqat ilimaamiyatu isku wada raaceen ninkaan rumayn inaga mid maaha inuu ka soo baxay iyaga ma rabo laakiin adiga muxuu kugula hadlay tiscata cashaari diiri taqiyati uu kugu dabaqay ajir dheeraadi ba kaaga sii raadsa ilah ku weydiiya aad u sheegtid bu ilahay ku allabaryayaaba ilahay inaad weydiiso oo uu been sheego uu ajir kaaga helo adna ku ajirna kaaga helo buu ku baryayaa kuwa mucaasiriinta ah, waxay leeyihiin warwareeg badan qaar wuxuu ku dhihi qaar waxay qoreen falxaqu aladii calayhi lmuxaqiquuna anahu laa rajcata siwa duhuuri imaam aani cashar imaamkan baa imanaya dad kaloo soo noqonaya malaha kutubtoodiina itafaqat imaamiyatu waa ku qoreen been buu kuu sheegaya marka qaar kalea waxay qoreen ina rajcata laysat min muctaqadaati imaamiyati walaa min adaruuriyaati cindahum caqiidooyinkooda waaweyn ka mid maaha oo sida nabinimadayba loo qiraye lamid tahay so iyagii hadda laha waan isku raacsannahay midba wuxuu ku leeyahay rajcadu ina rajcata min alumuuri daruuriya usuusha caqiidaday ka mid tahay fii ma jaa can ahli beyti min abaari mutawatira mutawaatir wey ku arrinta arrin aan keli karna maaha saddexdaan u timid baa saddexdaa war ku kala dhihi marka taqiyiya been baa laguu sheegaya o warkaasoo dhan war iska hor imanaya iyaga agtooda maaha marna agtooda joogana wuu qirayaa markuu adiga kula joogo hadduu ku feeriyo oosan waxbaa kaaga lumaya uusan dhihinna waa mutawaatir buu ku dhihi ama aad ka soo xidhxidho meelaha kaleo dhan wayna soo martay inay dood yurub kuwa nagu dhex martay ciraaqiyiina dagaalkii maraykanku ka qaaday ciraaq markay qaxeen kadib caqiidatquraan baan kaga hadli doonaa qisadaasi markay doodii nala adkaatay aan isla ciriirinay oo kutubtoodii intaan keennay aan nidhi waa kuwan oo kuwa hadda joogo kutubtoodii aan keennay waa kuwan qoray buu saacad ka mida ninkii ugu weynaa xanaaqay way waraniyow dhagaysta waxaan anagu waan rumaysanay qodqodka naga daayo waxaan kuu qodqodaynayba qurunka inaan soo saarrumaan rabnay baan ku niri inaad taqiyadii been tahay noo dhaaranaysana waan rumaysnayne waxaan rabnay taqiyadu bal meel salkooda ay ku dhammaatay inaan gaari karra inaan isku dayno intaasaan ku fogaynay laakiin alxamdulilah markaad xanaaqday haddaad xaajadiiba qacadaysatay ay fiican tahay baan ku niri intaa umaa rabnay dad umaa rabnay inay ogaadaan anag marka hore beenta inay kama rumaysnayn wuxuu yihi nin aimadooda kamid a ah. oo zanjani la yihahdo hadda jooga baa arrintan wararkan kala duwan iyaga ka soo baxaya ka hadlay wuxuu yihi hadalka soo socda u fiirso ina hubuuta arajcati mima ajmacat calayhi الشhicaة اlxaqaة wاlfirqaة اlmuxiqa bal hiya min daruuriyaati madhabihim wa munkiruha khaariju min rutbaة اlmؤminiin fainaha min daruuriyaati madhab aئmaة الطaahiriin caqaaid اثna cashariya laba boqol afartan iyo ko iyo laba boqol soddon iyo sagaal buu ku sheegayaa wuxuu leeyahay rajcadu inay sugan tahay shiicada xaqa ah iyo kooxda xaqa ku taagan way ku ijmaaceen way isku wada raaceen usuusha ka mid taheen la diidi karin nin allaale ninkii diiday inkarana muminiinta kamid ma aha mumin ma aha muminiinta kamid ma aha aimadii daahirka ee madhabkooda lama huraanka awey ah, marka sheekada waxaa lagu sheegayo adeer bug bug waayo buqub moos dhigo beenu sheegti waayo marka waxan waa la inkiri ajirna waa lagaaga raata intaas aayatullaahi alcudma nimay u bixiyeenoo la yidhaahdo cabdulxusein arashdi wuxuu geeriyoday kun saddex boqol toddobaatan iyo labadii imsaa laga jooga soddon iyo toddoba kun labaatan iyo sideed konton iyo shan miya mise lixdan cisho lixdan labaatan iyo sideed iyo haddaa isku darto soddon iyo toddoba imise a ah, konton iyo shan konton iyo shan sanuu ninkaa mootan yahay kitaab wuxuu la helaya kashfun ishtibaah waxyaabaha muddigu jiray baan kala caddaynaya hadalkan soo socda be wa amaa mas'alatu nafshi qabri saaxiibay rasuuli illaahi wa ikhraajuhumaa xayayni wahumaa ariyaani wa salbuhumaa calaa khashabati waixraaquhumaa lianna ma rtakabahu jamiicu lbashari min almadaalimi waljinaayaati walaaahaami min aadama ilaa ywmi اlqiyaamati minhuma fawsaaruhaa calayhima famasأlaة cawiisaة jida walaysa cindii maa yarfacu hada اlإshkaal waqad saxa can aimatina ana xadiiثanaa sacbu mustascab wuxuu yihi mas'alada kutubta iyadu ay qoreen ee ah in la fagi doono qabriga cumar iyo abubakar oo iyagoo nool oo daray oo jirkoodu qoyan yahay laga soo saari doono inta tiir lagu deldelay in la gubi doono inay sababta saa loo yeedooro tahay aadamuhu dembi kastoy galeen nabi aadan laga soo bilaabo ilaa qiyaamo laga gaaro iyagaa sabab u ah dembi kastoy aadama galeen iyo xumaan kasta masala masale aada u adag weeya wax aan kaga jawaabana hadda garanba maayo alaale waxaan kaga jawaabiya si aan dhahtoona garan maayo aimadanaduna waxay noo sheegeen warkayagu waa adagyaho jawaab looma helo kitaabkiisaas kashfu ishtibaah safxada boqol soddon iyo koobaad bay ku taallaa waa dabcada almabaca alcaskariya daabacday oo dahraan ku taalla madbacadda ciidamada ee dahraan sanadkii kun saddex boqol lixdan iyo sideeddii bayna daabacday markaasuu hadda intuu ku yimaada midbu wuxuu rabaa haddaadan waxaasoo dhan ogeyn qofkii ogna si kale ay ula hadlayaan adugu haddaadan ogeynna waa been mana qabno kutubtaadana kuma taalo culimadaynu ma dhihin been baa nalaga sheegaya ahlu sunnaha waxaa sheegu ku dhihi markaa kitaabkii soo bixisa tirada hebelsokan sida lama ah idinku aad daawacdeen wuxuu isku dayay xaggee lagu daawacay may maga sacuudiya masar ayaa daawacay buu ku dhihi markaad iiraan in lagu daawacay iyo bayruud usoo bixisana wuxuu ku dhihi maye qolyo ikhbaariyiin la yidhaahdaa qaba warkaas markaad tiraa ikhbaariyiin meehe qole aimadoodii siyaasiyiin ahaa oo khumayniya kamid yihiin markaan usoo bixisoo qabana wuxuu ku dhihi maya hadda culimmada dambe way ka noqdeen hadba hadba say ku socon karta beentu say ku socon karta ku geli wey hadduu arka meelle inuusan kaa mari karinna in yar baa qabto ku dhihi ijmaacii haddaad u keentana marka dambe uu dhuuman oo kaa dhuuman saa darteed doodaha baaltooga ka dhici jiray haddii aad dhagaysataan markay halka ugu dambaysa soo gaadho la soo xirxiro dibda ma loo arki mahayo isbaba fadhiisan maayo meel kaluu tegiyo beenta halkuu kasoo bilaabay uu kasoo bilaabay waa been waxba kama jiro hadduu meeshii soo galo waryahaasoo kii meeshaan lagaga doodaya saa tiri muluquu siiban meel kaluu ka miisiyo dhihi waa been maanaan dhihin waxba kama jiro hala yaabin mar kastoo meeluu ka bilaababa ajir cusub inuu helayu rumaysanya oo darajadiisa aakhare jannada kor loosii qaadayo marka caawa intaasaan ku daynaynaa habeen dambe baynu kaybada iyo tiinada iyo saxaabada waxay ka rumaysan yihiin baynu ka hadli doonaa qur-aanka iyo baan dib dhigan doona hadii alla yihahdo war dheer buu baahan yaho keligii habeene intaasaan ku daynaa sal sl subxanak allah bxamdik ashhadu ala